wamuwaffiqnaa limaa tuxibu watardaa waxaynu joognay iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam <clears throat> uu heshiis la galay nimankii la odhan jiray quraysh heshiiskaasoo loo bixiyey sulxu xudaybiya waxaynu kaloo soo tilmaamnay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nabad markan raadinayey doonayay inaynu soo cimraysto keliya quraysh laakiin in badan inay dagaal isku dayeen dhowr goorna inay weerara soo qaadeen saxaabadu inay qabqabteen dadkii weerarka soo qaaday uu nebiguna sii daynaya calayh salaatu wasalaam <clears throat> mar soddon dhallinyaraah baa weerar soo qaaday waa la qabtay dabeetna nebigaa sii daaya calayhi salaatu wasalaam haddana intii sulxiguba dhacay kadib ee mushrikiinta iyo muslimiintu waxoogaa la isku dardarsamay afar mushrikiinta ka midoo nebiga si xun u caayaya buu arkay salamata bna alakwac saxaabigii la odhan jiray wuu soo qabtay haddana nebiga calayh salaatu wasalaam sii daayey toddobaataneeye nin oo mushrikiinta ka mid ah haddana la qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu sii daayey ilaahina waa ka qur-aanku ku tilmaamaya huwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibaطni maka min bacdi an adfarakum calayhim axdaaan in ay dagaal soo sameeyaan oo la qabto oo haddana uu nebigu iska sii daayay calayhi salaatu wasalaam dhacdooyinka ah iyo dhacdooyinkii ka horeeyey ee ku saabsiisnaa heshiiska iyo bunuudda ama qodobada uu ka kooban yahay oo ay ka mid ahayd baynu leenahay inay muslimiintu sanadka noqdaan ay ka mid ahayd in ciddii muslimee soo baxsatay iyaga u timaada muslimiinta u timaada loo soo celiyo intaasi oo lagu daro haddana qaabkii loo qoray waraaqda oo ay nimanka quraysheed isku adadkaynayeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu fudaydiyey waxaad moodaa arrimahaasoo dhammi inay saxaabo badan maalintan ka cadhaysiisay ama niyad jabisay ama ay yaro madax adeygeen iyagoo aad sodhan karto malaa waxay in badan rajaynayeen in alle subxaana wa tacaala uu axkaam kala soo dejiyo sulxiga kan wax laga bedelo waxaynu soo tilmaamnay mawaaqiftii uu cumar taagnaa ama weedhuhu nebiga kulaha calayhi salaatu wasalaam waxaanad moodaysa inaanay mowqif cumar qura ku koobanahayne murugo badan inay u geysatay saxaabadii nebiga calayh salaatu wasalaam sida awgeed ayuu nebigu wuxuu saxaabada faray in naxrin la sameeyo in eh, taxallul cimraa u xidhnayd way soo xidheen way soo socdeen laakiin waa laga joojiyey waa fain uxsirtum fama staysana min alhadyi markaa haddii lagaa joojiyo xajkii ama cimradii intaad xidhxidhatay adigoo soo xidhay oo soo socda oo meesha ku socda lagu diida inaad gasho ama xanuun kugu dhaca ama xun hadday yimaadaan waxaa bannaan markaa qofku inuu halkaa uu joogo ku qalo xoolihii oo uu qaato ruksadaasi alla siiyey subxaana wa tacaala nebigu markaa wuxuu amray saxaabadii ha la qalo xoolaha si loo taxallulo yani ixraam baa u xidhnaa cimray u socdeen si markaa cimradii loo dhammaystiro oo halkaa ay ku joojiso loogu dhammaystiro xoolihii hadyiga ahayee loo waday xaramka loo wadayo xagga kan in halkan lagu qalo markii uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kaca oo xoolahana qala idinkuna xiirta ayaa cidi nebiga la hadli weyday calayhi salaatu wasalaam aad bay saxaabadu maalintan u murugaysnaayeen waxaanay rajaynayeen malaayo isleeyihin in uun bal waxyi kale soo dego oo masaladan sidan wax laga bedelo nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu idhi kaco sidaa yeela cid baa dhaqaaqi weyday mana ahayn wuxuu uga bartay saxaabadiisa intuu waxu sheego in la dhaga adaygaa ma ahayn wuxuu nebigu u bartay calayh salaatu wasalaam mar labaad buu nebigu yidhi war kacoo xiirta oo xoolahana qala dabeetana waa la dhaga cuslaaday mar saddexaad ayuu yidhi kaca oo xiirta waa la dhaga cuslaaday arrinkii markuu nebigu calayh salaatu wasalaam ay ku dhaga adkaadeen saxaabada buu soo baxa haweentiisii la socotay ummu salama saxaabiyaddii loodhan jiray ummahaatulmu'miniinka ka mid ahay ayuu wuxuu nebigu ku yidhi maanta waxaan kala kulmay asxaabtii dabeetana wuxuu sheegay nabigu calayh salaatu wasalaam qisadiisii way la talisay markaas tal ayay soo jeedisay umu ay nebiga kula talinayso inuu yeelo oo asmadan ama dhibtani ay ku faydmayso waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo adigu n haddaad saddex jeer sidaa tidhaacdu ka aqbali weyday waxba hadalkalaa sii wadana adigu bax neefkaaga qal kii ku xiirayana u yeedho xiiro markay arkaan inaad adugu waxaan camaliyan u samaysay dee waxay arki doonaan inaan arrinkani kasoo noqnoqod lahayn nebi moxamedba calayhi salaatu wasalaam inuu fuliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam taladii umu salama ayuu qaatay waataynu nihi nebigu aad buu u tashi badnaa aad baanu saxaabada iyo dadka ula tashanayay waataynu soo tilmaamnay xagga horena inaynu in badan isagoo saxaabada la tashanayay soo tilmaamnay xataa imika intaanu xudaybiye jooga waa inagii soo tilmaamnay inuu kala tashaday markii la yidhi quraysh iyo axaabish iyo dad badan markuugu soo baxay inuu dhabarka ka weeraro oo u weydaarto caruurtii iyo reerihii iyo xoolihii iyo waa kan abubakar ra'yigaa uu soo jeedinaya ilaahay rasuulkiisa iyo umaynan soo bixin dagaale cimradeennaynu iska wadanayna wixii naga hor yimaadee inoo diidan aan la dagaalanno iminka markay qadiyadani ku adkaatayna umusalama baa nebiga la talinaysa calayhi salaatu wasalaam oo runtii umu salama waxay u tilmaamtay nebiga ra'yi aad sadiid u ah ra'yi aada u toosan oo ah inuu isagu camalka fuliyo markay saxaabadu arkaan siduu nebigu yeelaya calayhi salaatu wasalaam dhammaantood way ka daba yeeli doonaane sidii buu yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam neefkiina wuu qalay cidna wuu u yeedhay oo madaxii baa loo xiiray markay arkeen in nebigii yeelay oo aan war kale hadhsanayn ayay saxaabadiina kaakaceen oo xoolihiina qaleen ilaa iyobaa baa la yidhaahdaa toddobaatan geela ah oo neefkii geelaba toddoba nin laga qalayo ayay qaleen waxaanay bilaabeen inay isu xiirxiiraan laakiin waxaad dareemaysaa xataa iyagoo awaamirtii fuliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku dayday haddana mas'alada tani siday ugu weynayd wuxuu saxaabiga xadiidka warinaya ku tilmaamaya waanu isu xirnay buu leeya xataa kaada yaqtul xataa kaada bacduhum yaqtulu bacda ami iyo warwar daraaddeed xiirista ilaanu madaxa isgoogoyn gaadhnay buu leeya yani dee qof maqan hadduu kuu xiiro khatar bay iska tahay inuu madaxa ku gooyo muuskaasi uu kuugu xiirayo birtaasi uu kuugu xiirayo walidaalik siday u murugaysnaayeen waxay ku dhowaadeen buu leeya inay isdilaan qaabkay isugu xiirayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintan wuxuu gowracay baa la yidhaahdaa u qalay awr weyn oo uu lahaa shaydaankii abijahal la odhan jiray oo xoolihii khaniimadii badar ay muslimiintu u heleen ayuu maalinta nebigu calayhi salaatu wasalaam qalay isagoo kaga sii cadhaysiinaya qoladaasi hadyigii xudaybiyana filxil ayaa lagu qalay inkastoo in yaroo ka midi ay xaramka dhankiisa gaadhay saas bay muslimiintii ku taxalluleen ama ay ku dhammaysteen cimradoodii oo ay ku qaateen xukmigii qofkii la xasriyey amase laga joojiyey haddii sidan ay ku dhammaystireenna waxa weeyaan inaan qadaaba lagu lahayn waxaa bilaabmay markaa in ciidanku dib uu soo guuro oo magaalada madiina dib ugu soo noqdo kadib baa la yidhaahdaa markii ay joogeen sida uu yani masaa'ilkan degitaanka iyo joogistaiyo waxaa had iyo goor waa iska tasaamuxaan waaqidii iyo waxbay ka soo qaadaan wuxuu leeyahay waxay deganayaan labaatan maalmood rixladooda ama socodkooduna iyaaban wa dihaaban waxay qaadatay baa la yidhaahaa ilaa iyo bil iyo badh labaduba waa riwaayada sanad saasiyo wadanin ilaa bil iyo badh ayay joogeen haswa xudaybiya intii lagu jiray haddaynu dhacdooyin yaryaroo dhacdhacay soo tilmaamno waa wakhtigii ama khaswadaa gudaheeduu nebigu ugu oggolaaday ninkii kacab ibnu cujra la odhan jiray oo ixraamka u xidhnaa oo cimrada raggii soo xidhay ahaa ayaa madaxa dhibi ka gashay injir iyo waxbaa ka galay madaxa dabeetana wuu xanuunay iyadoo aan la gaadhin wakhtigii xalqiga la samayn lahaa ayaa ninkan waxaa loo ogolaaday inuu madaxiisa isagu iska xiirto laakiin fidya inuu bixiyo faman kaana minkum mariidan aw bihi aadan min ra'si fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk waa nusuustaasi ninkay sababtiisa ku degtay baa la yidhaahdaa waa la leeyahy subxaana wa tacaala ninka idinka idinka midee xanuunsada ama madaxa dhibi ka soo gaadho fidya ha sameeyo oo neef ha qalo ama saddex casho ha soomo ama masaakiintii ha quudiyo lixdankii miskiin iyo wixii la mid ahaa intii lagu jiray khaswadatan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u oggolaaday saxaabadu inay guryahooda ku tukadaan ama meelahooda marka roobku soo da'ayo oo xadiiska ibnu maaja isna sanadkiisu saxiixayay ayaa sidaatan tilmaamaya waxa kale oo nebigu calayhi salaatu wasalaam haswadan intii lagu jiray waxyaabaha la dareemi karo waxaa ka mid ah heshiis buu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam nimankaas nabadeed culamada barh baa yidhaahda ma laga dareemi karaa muddadan uu nebigu la galay inay aqsal mudda heshiisa la xidho inay noqon karto waxyaabuhu wakhtigan xudaybiye lagu jiray dhacay waxaa ka mid ah ma habeenkii wakhtigii roobku u daayay buu nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadka waxaa ka mid a ah xalay mid gaaloobay waxaa ka mid ah mid ilaahay rumeeyey ilaahay baa yidhaah waxaa ka mid a ah dadka mid iga gaaloobay iyo mid rumeeyeyba wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay leeyay waxaa alle ka gaaloobay ka yidhaahda mutirna binawi kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel baa xalay roobka inoogu daay ka yidhaahdaa ilaahay buu ka gaaloobay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xidigahana waa rumeeyey ninka yidhaahda ilaahay naxariistiisii baanu helayna ilaahay buu rumeeyey subxaana wa tacaala yacnii waa waxa aad u fool xun nimcada allihii keenay subxaana wa tacaala cid aan ahayn in loo nisbeeyo xataa aan la daaye yani bini aadamka caadiga ah qof intaad wax siiso wanaaggaad u gasho haddana cid kale loo nisbeeyo adiga lagu dafiraa wax qurux badan maaha intaad cid wax u samayso wanaagiisaba u samayso in haddana inta adiga lagu dafiro cid kale la siiyo libta waa waxaad u liitaa ilaahay baa subxaana wa tacaala roobkiiyo naxariista keena inta ilaahay inoo naxariista in cid kale loo nisbeeyo oo la yidhaahdo xidig hebel baa xalay roob ku daayey xidig hebel buu ku daayey waa dulmi waxyaabaha laga faa'iidayo haswadatan waxaa ka mid a ah tafaaulka inuu nebigu jeclaa calayh salaatu wasalaam oo markii suhayl ibnu camar ba u yimi sahula amrukumuu lahaa arrinkiinni baa laydin fudeediyey in wax la tafaa'ulo laakiin ba'saysiga shareecadu ma ogola inaad wax iska ba'saysato waxyaabaha aynu ka faa'iidnay khaswadan ay soo aragnay waxaa ka mid ah aahaartii nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu tabaruki karo sidii weysadiisii iyo biyihii ka daadanaya dadku ismarmarinayaan ama laisku sii masiixi jiray laakiin aahaaru saalixiin wax leha lagu tabaruko garan mayno Ehm, ama maxogana waxyaabaha haswadan intii lagu jiray dhacay waxaa ka mida markii laga soo noqday haswada tani dhexda la sii socday ayay muslimiintu salaaddii subax ka seexdeen waxaa la yidhahdaa ciidankaa meel degey dabeetna bilaal baa noqday ehm, eh, ayaa loo diray ilaalada inuu ciidanka ilaaliyo dee salaadiiiyo wuxuu kiciyo bilaal ayaa markaa hurdadii ka tiro badatay baa la yidhi isna uu gamaan indhaha wuxun bay dadku kala qaadeen iyadoo cadeeddu xaggaa sare marayso ayuunbaa ciidankii oo dhammi indhaha kala qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waa halkuu ugu jideeyey markaa faman ninkii salaadiisa ka seexda ama hurda ay ka kaxayso inuu markuu indhaha kala qaado inuu tukado yani haddaabay iyada tan inay caado lagaga dhigtaa maaha habeen kasta intaad ka soo jeeda jeeda jeeda inaad tidhahdo salaaddii subax horday ugu dhaaftay taasi si maaha iyadu laakiin haddaabay dhacdo subax subaxa ma aha habeen ama wuxuun inuu shaydaan haalib kaa noqdo <coughs> oo qofka ay hurdadu laba tagto ilaa iyo inta cadceedi ka soo baxayso waxaa korkiisa saaran mar allaaliya markuu toosay indhaa kala qaado inuu tukado soomaalidu inta badan dhaqan xun bay leedaha duhurkuu la sugaa duhur iyo waxalla lama sugo marka aad soo toostay ayaa la weysaysta markaas baa la tukadaa intii dhexda lasii socday ee lasoo noqdayna mucjizaad kale ayaa nebiga ka muuqday calayhi salaatu wasalaam waxaa mucjizaadkan ka muuqday ka mid ahaa takiiru acaami walmaa cunnadii iyo biyihii oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam barakadiisa ilaahay ku badiyey waa kii lahaa salamata bnulakwax saxaabigii la odhan jiray nebigaanu la baxnay buu yidhi haswa ghasawaadkayga ka mid ah dabeetana waxaana haleelay buu leeyahy dhib aad u tiro badan leh ilaa ayaanu ku talagalnay inaanu qallo xoolihii aanu fuushanayn markaas markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna faray buu yidhi inaanu soo ururinno waar waxa raashin idinku jira keena buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nin walaba wixii raashin uunku hadhay qandiyadiinni iyo weelashiinna ay soo ururiya intii baa la soo ururiyey dabeetana waxaa loo goglay bisaad yaroo harag yar saan ayaa loo goglay saantii markii loo goglayna waxaa la yidhi dadka wixii qof walowba raashin waxaad haysatay halkaa ku ururi raashinkiibaa meesha lagu ururiyey waan eegay buu yidhi inaan eego wax aad u yar ka rabdat alcanzi buu ku tilmaamay yacnii kooman yar yaroo aan naf lahayn ayuu noqday wixii ciidanka dhan laga helay ciidan dhanoo kun iyo afar boqol oo nina ayaa wax yararoo intaan leeg waxar yar wax leeg buu leeyahay oo kalaa laga soo helay wax raashinah markii la soo ururiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam intaas yar ee laga soo helay buu ugu duceeyey oo ilaahay u weydiiyey inuu u barakeeyo dabeetana cuna baa la yidhi tii bay cuneen waan wadnay wadnay wadnay buu saxaabigu leeyay ilaa kun iyo afartii boqolee ninba ay fuleen raashinkii yaraa intii yarayd ee meesha lagu soo guray ilaa kun iyo afartii boqolee ninba ay ka dhergeen dabeetana waxaa la yidhi weelasha ku gurta baaqigiina weelashaannu ku soo buu leeyahy markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam fahal min wuduu war wax waysaa ma haysaan nin baa weysadiisii yarayd keenoo waxaa la yidhi in taa yaree ninkan wayse yaroo haragah taa yar intaa ugu jirta mooyaane wax kale lama hayo wuxuu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam meel qadax weyn weel bal ku shuba weelkan dabeetana waa iyana ugu duceey kiina waa ugu duceeyey wuxuu leeyahay saxaabigu biyihii sacbadaan waxba ugu dardarsanayno waanu wadnay ilaa iyo kun iyo afartii boqole ninba halkii weysee yarayd laga wada weysaystoo laga caboo laga dhammaystirtay hal weysoo yar ayuunbaa alla barakeeyey oo aan biyaheeduba goyn xagga horena waataynu ku marnay xudaybiye markii la tegeyna ceelashii ama meeshii biyihii intay ka go'een inuu nebigu alayh salaatu wasalaam ceel dhinaci intuu istaagay ugu weysaysto biyo yar ugu shubay ama qaar leeb ugu ganay calaa kulli xaal biyo in marka horena alla uu barakeeyo ay biyo ka heleen dhexda markii la socdo ayaa waxaa soo degay suurad qur'aana waxaa soo degtay suuradda la ydhaha innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taahar wayutima nicmatahu calayk suuraddaasi innaa fatax la ydhaahdo ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo degtay aad baanu ugu farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam suuradda tan markay ku soo degtay waana kii nebigu lahaa calayh salaau wasalaam unzilat calaya leyla suura lahiya axabu ilaya mima alacat calayhi shams xalayto waxaa iigu soo degay buu nebigu leeyahay suurad waagu wuxuu u baryay adduun oo dhanba aan ka jecelahay waaidka qaark waa kuwa tilmaamayaa cumaroo wixii aan sameeyey inagoo ka baqay in quraan aan igu soo degaan ciidanka iska sii hor socday dabeetana waa laga soo daba diro waaa layidhi ciidan ali cumar gaadhsiiya warka kan in ilaahay qur-aan soo dejiyaanoo isle buu leey qur-aanku talo maaduu kugu soo degey ayaa waxaa soo degtay buu idhi inaa fataxo alle subxaana wa tacaala ugu bishaaraynayo waa ka anas ibnu maalik uu ku tilmaamayo isaguna xadiidka bukhaariga ah ee uu leeyahay markay soo degtay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina qaala alxudaybiya bay ahayd buu yidhi fatxigu markaasay asxaabtu waxay yidhaahdeen buu yidhi hanii'an marii'a famaa lana ilaahay rasuulkiisiiyo annana maxaanu leenahy horta adiga hanii'an marii'a yacnii bogaadin iyo dhuunmarba mid lebaa alla ku siiyey subxaana wa tacaala ilahi wuxuu le innaa fataxnaa laka fatxan mubiina furasho fiican baanu kuu furay baa ilaahay nebiga ku yidhi markaa bushaaradaa adigaa ilaahay ou alla kuu siiyey annana maxaanu leenahay bay weydiiyeen saxaabadu nebiga calayh salaatu wasalaam ilaahay baa markaa wuxuu soo dejiyey buu leeyay saxaabigaasi liyudkhila almu'miniina waalmu'minaati jannaatin tajrii min taxtiha lanhaar aayaadkaasi iyaduna isla suuratu lfatxiga ka tirsan ayaa alla soo dejiyey ee lagu tilmaamayo muminiinta iyo muuminaadkiina iyana inay jannooyinkaasi leeyihin dadku nabiga calayh salaatu wasalaam bay ku soo urureen dabeetana wuxuu ku akhriyay nebigu calayhi salaatu wasalaam aayaadka kan innaa fataxnaa laka fatxan mubiina ninbaa wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo afatxun huwa sulxudaybina waa dee wixii ka cadhaysnaayena ka yimaadeen afatxun huwa bay yidhaaheen makaasaa furasho ah fatxi iyo guula la keenay matanbaa ah bay ku yidhaahdeen aynu hadda ka nimid qaala nacam waladii nafsii biyadihi innahu lafatxun buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii abi daawuud saxiixa ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee haa oo kaasaa fatxi iyo guula buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa aynu ka nimi ayaa guul ah markaasaa waxaa alle ka kiciyey dadka muslimiinta ah ka'aabadii iyo murugadii iyo tiiraanyadii iyo cadhadii ka saarayd heshiiskii oo dhan ilaahay baa u sheegay inuu fatxi yahay oo saan khayrku qofka muminkaa ah waxa looga baahanya inay tahay haddii ilaah iyo rasuul ay wax xukumaan adigu asbaabta iyo xikmadda ka dambaysa haddaad fahamti iyo haddaanad fahminba inaad u qaadato inay tahay sida khayr ku jira inay sidan tahay sida alla yidhi inay tahay maxay sida khayr ku jiro waa laga yaabaa inaad hore yaro fahmi weydo sababta waxaan loo jiidaya waa suurtagal laakiin waa inaad rumaysataa ilaaha caliima inuu xukumkan soo dejiyey oo xakiima ah, oo adiga kaa xogogaalsan oo kaa aqoon badan oo waxa jira og oo wixii soo jiray ogaa oo waxa dhici doono og inuu soo dejiyey subxaana wa tacaala idan mar kasta waa inaad garataan adigu inaad tahay kamaanka yarle aan hore waxu fahmaynin ilaahayna inuu yahay subxaana wa tacaala ka saxaa walidaalika arintay saxaabadu ka warwarsanaayeen ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay tahay fatxan mubiina guul cad iyo furasho weyn inay tahay baa alle subxaana wa tacaala uu ku tilmaamaya inay guul tahayna waxyaabaa tilmaamaya waxaa ka mid ah kow waxay noqotay horta in dowladdii islaamiga ahayd loola dhaqmo qorayshi sidii dowlad la midoo heshiis la geli karto jiritaan laba jiritaanoo isleeg inay noqdaan shalayna waxay lahaayeen inamada yarnaan soo qaban oo gunta ka soo laba waxaa timi in arjaailcaalam ama wadannadii carbeed oo dhan inay gaadhay warkan ah heshiis inay wada galeen quraysh iyo nebigu calayh salaatu wasalaam iyo saxaabadii la socotay taasi markiiba waxay soo dejisay dad badan oo iska jecla inay muslimka xilfi wadaag la yeeshaan laakiin quraysh ka baqayay inay toosba u galaan oo khusaaca maalan oo berigii horena xilfi ay cabdilmualib ibnu haashim wada ahaan jireen inay markiiba la galaan heshiis safka nebiga calayh salaatu wasalaam inay heshiiska ka soo galaan inkastoo marka horeba khusaaciyiintu ay ahaayeen niman waxaa la yidhahdaa gaalkooda iyo muslimkooduba xagga nebiga calayh salaatu wasalaam u janjeedha laakiin immika ma way caddaysteen tacaatufka iyo heshiiska ay la yeelan lahaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo heshiiskani uu taray inuu nebigu cadawiyadiisii qaarna heshiis la galo qaarna uu u farabaxo markaasi oo u bannaanaado maalan yuhuuddii khaybar deganayd iyo yuhuud intii ka hadhe laga fadhihi kari waayey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u gacan bannaanaado oo uu markaasi jaanis u helo isagoo qurayshna aan markan ka cabsanayne heshiis uu kula jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo aad garan kartaa inuu ahaa wakti islaamku xoogu faafay walidaalik ayuu imaamu zuhari oo taabiciintii ka mida ah wuxuu leeyahy famaa futixa fi lislaami fatxun qabla kaana acdamu minhu intii islaam la ahaaba buu yidhi hore guul ka weyn guushatan horteedba lama gaadhin buu yidhi imaamu zuhri inamaa kaana alqitaalu xayu iltaqa annaas buu yidhi zuhri wuxuu leeyahay awal colaadunbay ahaydoo meeshii dadku iskaga soo horbaxaanba dagaalunbaa taagnaa dagaalunbaanu arrinku ahaa dee cid haddaad dagaalamaysaana war kaloo layska dhagaystaa ma jiro isuwaran iyo maxaad wadaa iyo war kale ma jire dee laba safoo colay mar hadduu yahay waa dagaalun waxa ka dhexeeya marka waagii hore waxay ahayd buu leeyahy dadku meeshuu iskaga soo horbaxaba dagaalun baa loo taagnaa falama kaanat اlhudna wawudicat اlxarb وآmن الناaس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمناaزعة فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل إلا دخل فيه wuxuu leeyahay imaamu الزهري markii heshiiska la galay buu leeyahay ee dagaalkii uu qaboobay ee dadku nabadgelye uu helay ee gaal iyo muslimba la kulmay ee gaalada iyo muslimiintii ay is arkeen ee dadkii isdhex galay ee la wada sheekaystay le heshiis baa jiree ma jira buu idhi nin le oo islaamka lagala hadlay ilaa iyo uu soo gala yani markay nabad noqotay dadkii isdhex gala laysu warrami karayay ma dhicin buu leeyahay nin caqli leh oo islaam loo sharxay ilaa iyo diinta wuu soo galay labadan sannadoodna buu yidhi yacnii heshiiskani wuxunbuu sii socday muddo laba sannadood aan dhammayn laba sanoo wax dhiman weliba baa laydhaha laba sano kadib fatxu makaaba dhici doona muddadaa yare aan labada sano dhammayn buu yidhi waxaa soo islaamay intii hore uu islaamtay in leeg buu leeyahy intii horeba u islaamtay in leeg walidaalika baa ibnu hishaam isagoo raba ra'yiga inuu xoojiyo ayuu sheekha siirada qore ibnu hishaam la yidhahda wuxuu leeyahy waاdaliilu calى qowli الzuhriy أna rasuul الlahi salى الlahu عalيه ali wslam kharaja ilى اlxudaybiya fi أlfi وarbaca uma kharaja fi caami اlfatxi bacda dalika bisanatayn fi casharati alaaf taa waxaa u daliila buu leeyahy in dad badani diinta soo galay oo markay noqoto nabadda islaamku inuu wax badan faa'iidayo waxaa caddaynaya buu yidhi sulxu xudaybiye markuu nebigu gelayay buu yidhi ciidan kun iyo afar boqola buu watay laba sano kadib markuu maka weerarka ku qaadayna toban kunoo nin buu watay buu leeyahay yacnii dadka intan leegi waxay diinta soo galeen buu leeyahay maxay wakhtiga nabadda la ahaa ee islaamka la faafinaya dadka diinta loo sheegayey ayay waxaasoo dadii diinta soo galeen buu ku tilmaamaya idan waxa uu tilmaamayaa inuu fatxi ahaa inay guul soo hoyatay ahayd heshiiskanuu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam oo waayo wuxuu fudaydiyey in quraysh nabad laga helo oo islaamku markaasi la faafin karo oo dacwo dadka muslimiinta ay u dhaqaaqaan waana qadiyad runtii muujinaysa dadkii hore muslimiinta ama gaar ahaan saxaabadii jaanis yan markay helaan ee dacwadeed siday uga faa'iideynayaan ay u fadhiisanaynin waa qadiyad aad ka arki karta muddo laba sannadood intay dad diin soo geliyeen waa laba sano qura jaanis la siiyey awal iyagunbaa la weerarayo nafta la soo keena laba sannadoodoo qura bay heleen jaaniska ah in nabadi dhici karto dabeetana labadii sannadood ay quraysh jaaniska ka heleen waxay gaadhsiiyeenba dadkiiba islaamnimadii heshiiskaa markii uu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam ee uu magaaladii madiine ahayd yimi ayaa madiine markiiba waxaa soo galay nin muslimoo cusub oo soo baxsaday abujandal isaga waa la celiyey baynu nihi nin abubasiir la ydhaahdo oo rooraya oo soo baxsaday oo quraysh ka soo cararay ayaa yimi markii uu yimi ninka kani ayuu nebigu calayhi salaau wasalaam waxaa ka daba yimi ninkan markii uu yimi laba nin oo ka socda gaaladii oo raba heshiiskiida in la fuliyo ninkan lasoo soo celiyo markii ay nebiga u yimaadeenna calayhi salaau wasalaam nebigu wuu celiyey ila heshiisuu galay saasi daraaddeed abubasiir nebigu wuu celiyey calayhi salaau wasalaam abuusir labadii nin baa kaxeeyey dhexda markay sii wadeen ayuu labadii nin adigu khiyaameeyey culamada taarikhta waxay tilmaamay miduu yidhi warniyow intuu isdhiibay oo dee nin raacaya iska dhigo oo si fiican ula socda ayuuma meel dhex markii la marayay buu midku yidhi waryaa warniyow seeftaadu qurux badana ah, waa seef aad u fiican oo wanaagsan baan u malaynaya kii kale la socdaa soo saaro oo yidhi ha wallaahi waaba hal seef oo aad u roon balkeenun buu yidhi u ka yaro qaaduno labadii kii koobaad madaxuu ka jaray kii labaad baa carro kii labaadna wuu soo eryaday kii dambe isagoo midna dilay midna eryayuu madiine soo geliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam buu dib ugu soo noqdeen haddana ninkii abubasiire labada nin lagu daray oo midna dilay midna eryanaya markuu arkay nebigu kan baqaye soo ordaye u galay ayaa kii war akhriyay uu leeyahay anna waa lay dilayaa ninkii kalena waa la soo dilo waa kan abu busayr markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam ee nebiga loo yimi abu busayr wuxuu ku yidhi nebiga qad wallaahi awfa allahu dimmatak qad radadtanii ilayhim uma najaanii allahu minhum ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi allaan ku dhaartee adigu ballankaagii waad fulisay waanad i celisay ee ilaahay baa iga soo badbaadiyey yacni nimanka ayaan dib laygu celin oo kale wara u eg ayuu tilmaamay adigu cahdigii iyo ballankii waad fulisay waadigii i celiyey ee anigaa ilaahay iga soo badbaadiye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi baa la yidhi waylun umma miscaru xarbin low kaana lahu axad hooyada hoogtay kani waa mid dagaal oogaya talow muu haysto cid taageerta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu weedhaa maqlay ayuu abubasar wuxuu fahmay inaanu madiine deganaan karin dabeetana wuu iska baxa wuxuu gartay in la celinayo madiinana uu iskaga tegey wuxuu qabtay sifi ilbaxr saaxil ilbaxr xeebta xeebta badda dhinaceeda ayuu iska tegey abu busiir halkaasuu iska degey dabeetana halkaasu wuxuu ka noqday isagu keligii nidaam cusub ka samaystay inuu quraysh iyo xoolaheeda iyo wixii halkaa maraya uu halkaa ka ugaadhsado oo madiine iyo dowladda islaamigaana uu iskaga tago halkiisi isagoo iska jooga markii ay ogaadeen muslimiintii mustadcafiinta ee maka iyo meelaha joogtayna dee hadday tagaan madiine in la celinayo kii baxsada xagga nebiga ma qabtee wuxuu u tagaa abubasiir abujandal baa isna soo baxsaday dabeetana abubasiir buu ugu tegey abubasiir iyo abujandal halkii intay fadhiisteen bay ciidan samaysteen koox bay heleen markaa kooxdii ay heleenna dagaal bay ku qaadeen nimankii quraysheed aan waxba usii daynaynin wax allaaliya wixii safar iyo ciida qurashileedee meeshaa soo mara ayuunbay iyana ku noqdeen uun ciidan meeshaa u degan oo nafta isugu keena nebigu calayh salaatu wasalaam marar badan waxaa la arkaa bay idhaahdaan qad yasaci alfard ma laa yasaci aljamaaca bay idhaahdaan waxaa suurtagala bay idhaahdaan hal qof oo muslimiinta ka mid isagoon muslimka kale matelin wax badanoo uu samayn karo ayaanay jamaacadu iyadoo isku duuban samayn karaynin yani ka dawlad ahaan ama dawladda muslimka aanay samayn karin laakiin qof aan dawladdaba ka tirsanayna isagu ka baxsan xuduuddeeda oo keliya waxaa laga yaabaa wax badan inuu bedeli karo isagoo aan ka tirsanayn dawladahaana ay xeraajinaynin abubasiir iyo jamaacadiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee mas-uul kama noqonin waa xaqiiqa jirta hadduu nebigu amro awaamirta nebiga inay aqbali lahaayeen laakiin dee muxuu ugu celin gaalada heshiisku ahaa wixii kuu yimaada inaad noo soo celiso markay u yimaadeenna wuu celiyey haddana umay imanin nebiga calayhi salaatu wasalaam ee waxay degeen xeebtaasi xeebtooda iska degan yihiin baana ka ugaadhsadaan oo nimankii quraysheed iyo wixii oo dhan ay meeshaasay nafta isugu keeneen taasi waxay ku bixisay markaa qurayshiintay nebiga u timaadda inay yidhaahdaan heshiiskii aynu wada gallay qodobkii ahaa wixii kaa wixii naga yimaada noo soo celi waanu ka noqonayo kooxdaa nooga yeedh abubasir iyo abujandal iyo kooxdaasi nooga yeedh oo madiine ha yimaadaan ciddii dambe ee muslima ee naga soo baxsatana ha noo soo celinina qodobkaasi qodobkii saxaabadu markii hore ay ka xanaaqsanaayeen waa kii nebigu markii horeba lahaa ilaahay baa faraj iyo makhraj u samayn doona iska sabir abajandal waa kii ku tilmaamayay ilaahay waa u sameeyey subxaana wa tacaala oo markay sidoo tani dhacday labada nin ee dawladda ka baxsan iyo kooxda ciidana ay haystaan ay meeshii waddooyinkii oo dhan jareen qorayshi waxay door biday inay ka noqoto qodobkii ahaa ee markii hore ku dhegsanayd ahaa wax allaaliya wixii muslimee naga yimaadana dib noogu soo celinayso kiina nebigu calayh salaatu wasalaam uu ka aqbalay horena iyaga dumarka wuu diiday nebigu inuu celiyo dumarka waa la dhaha umukalum bintu cuqba ibnu abi mucayd oo soo hijrootay baa timi iyada muu celinin nebigu calayh salaatu wasalaam waayo marka horeba wixii ragaboo ku qoraa naska wixii ragee naga yimaada ilaahayna dee qur-aan buu ka soo dejiyey uu tilmaamay idaa jaءakum اlmuؤminaat muhaajiraatin famtaxinuuhunna allahu aclamu biimaanihina alla uu sheegayo walahum yaxiluuna lahuna ilaahay uu tilmaamaya inaanay haddii dumarka muslimiinta ahi ay soo hijroodaan imtixaamabaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo iyaga waxaa imtixaantaan inay dee diin u soo hijrootay iyo iyoinay dana kale iska lahay hadday markaa diin u yimaadeen ilaahay baa iimaanka qalbiga ku jira oge markaa baadhbaadhaan haddaa rumaysataan dadkan inay diin ku soo hijroodeen daraaddood ha u celinina baa la yidhi waayo markii hore sharci ma jirin mamnuucaya in eh, ninka muslimka ahi uu gabadh gaalo guursado ama gabadha muslimada ahi ay nin gaalo guursato markii hore sharcigaasi ma soo degin laakiin aayaadkani markay soo degeen ilaahay wuxuu baneeyey in eh, caqdigii hore in la buriyo oo ah walaa tumsikuu bicisami اlkawaafir baa ilaahay lahaa ninka muminkana uma banaano haweeney gaalada inuu iska haysto haweenaydii gaalada ahaydna inuu nin mumini qabo uma banaana walidaalika ba alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wixii ka baxa ee yimaada ha u celinina maxaase la samaynaya wixii meher ka bixiyeenna unbaa la siinaya wixii meher kala timi ayuunbaa loo celinaya waxaana muuqataba naska bukhaari siduu sheegayo inaanay marka horeba qodobada ku jirin calaa annahu laa yaatiika mina rajul ayuu awalba ahaa gabadhi kuma jirin wakhtiga kan lagu jiray hudnada heshiiska gaar ahaan waxaynu odhan karnaa malaha markii la gaadhay in qodobkanina uu buro inaan quraysh lagu soo celinin qofka muslimka ee ka soo baxsada inaan dib loogu celinin qodobkaana markii la baabeeyey quraysh waxaa ka soo islaamay rag waaweyn oo ka yimi ragga soo islaame waxaa ka mid ah ninkii la odhan jiray khaalid ibnulwaliid ninkii fardoolaydo oo quraysh hogaamin jiray oo taariikhda dambe islaamiga ana nimankii ugu cadcaddaa ahaa ahana ilaa maanta taariikhdan aynu joogno nima yidhaahdaan taktikiskiisii dagaal kuliyaat ilxarbiga caalamka maanta weli lagu daraaseeyo iyo qaababku dagaalada u geli jiray ahaa qof runtii ilaahay subxaana wa tacaala uu fatxi u furay baabka dagaal nin raga ku ahaa ninkaas baa soo islaamay waxaa kaloo raggi soo islaamay ka mid ahaa camar ibnu caas ninkii la odhan jiray camar ibnu caas waa saxaabi waa labadii nin ee muslimiintii baxsatay ee u hijrootay xabashida labadii ninee laga daba diray waa ninkii hogaaminayay qurayshu hadlayey camar ibnu caas waa daahiyat alcarab ninkii la odhan jiray waa nin aad u caqli badan buu isaguna ahaa isaguna wuu soo islaamay waxaa la idhaahdaa wuu yimi markuu soo islaamiyo nebiguu yimi calayh salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa islaam laakiin markuu isyidhi nebiga gacan qaad buu wuxuu yidhi ashtaritu linafsi intuu gacanta dib una noqday shardaan rabaa inaan dhigto sheege buu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam ninkani dee wuxuu dareemayaa muddo labaatan sannadood hadda inuu islaamka la soo dagaalamayay waayo imika waa sanadkii toddobaad ee hijiriyada meelahaasay maraysa saddex iyo tobankii sane maka la joogay iyo toddobadan marka la isku daro ama lixdatan waa labaataneeyo wuxuu ka cabsaday markaas intuu islaamay wixii dembiye hore in ilaahay u qabto deetna wuxuu hi waan islaamaya saxiixu muslim xadiidkuyaa laysuu sheegayey ee waxaa shardi ka dhiganaya in dembigayga hore la dhaafo inaan laga qabanin wixii de aan soo sameeyey labaatan sane aan islaamka ka soo horjeeday aan muslimiintaasi dhibayay inaan wixii hore lay qabanin saas baan doonaya wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma taclam miyaanad ogeyn alislaamu yajubu maa qablah buu nebigu yidhi islaamku isagaa tirtira wixii ka horreeyey haddii aad intaad islaamto islaamnimadaadu fiicnaato berigaad gaalka ahayd waxaad muslim dishay ama waxaad muslimiin la dhaawacday ama la dagaalatay ama kasoo horjeeday ilaahay kuu qaban maaye markan baa toobadda laga aqbalaya hadda kuu bilaabmaysa kitaabkaagu hadduu kuu bilaabmayaa buu nebigu yidhi wixii horoo dhami ilaahay waa kaa cafinaya iska dhaaf wakhtiga kan markaa sulxiga lagu jiray runtii waxaa dhacay in islaamkuna xoog u kabcay muslimiintu ay aad u xoogaysteen dad badan oo ahlu caqliya ama rag badan oo islaam oo waaweyne ay diinta soo galeen sulxu xudaybiya iyo heshiiskiisaasi markaasi wuxuu socday muddo toban iyo toddoba bilood ama siddeed iyo toban bilood meelahaasi laba sano oo wax dhiman bay yidhaahdaan wakhtiga kanna waa wakhtigii uu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam inuu la xidhiidho caalamka kale yani awal quraysh iyo yahuudiya intaan halkan joogtaa la ishayey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam risaalo iyo waraaqa diro oo u diro boqorrada iyo dowladaha dunida in sha allahu halkaasaynu berri ka bilaabi doonaa wallahu aclam bilahi towfiiq